بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال sidii inoo soo socotay habeennadanba xaadarooyinkii joogtada ahaa ee ka baxayay masaajidka nuurulhudaa caawa waa habeenkii afaraad waa habeen ay khamiisi soo gelayso bisha muxaram ay tahay labaatan kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriga ah oo waafaqsan sagaal iyo tobanka bisha sagaalaad laba kun sagaal iyo toban waxaa ballanteennu ay ahayd muxaadaradii alwafaau bilcuhuudi walmawaafiiq oo uu inoo qaadaa dhigi doono sheikhna alfaadil sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun isaga ayaan ku soo dhowaynayaa oo muxaadaradaas insha allahu tacaala inoo qaadaa dhigi doona intaanan ku soo dhowaynin sheekha sida la sheegay qaybta dambe ee masaajidka daaraddiisa dumarku muxaadarada way ka daawan karayaan iyadoo maqal iyo muuqaalba ah sidoo kale waxaa lagala soconayaa oo baahin doona baahin toos ah tiifiyada astan iyo true cabel innagoo dhammaan u mahad celinayna dadkaa ka soo qayb galay iyo sheekha ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadkiisa inugu darana aynu ka baryayno sheekh falyatafadal mashkuuran ma'juuran بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaan u malaynayaa wakhtigii salaada cishe koob iyo soddon daqiiqa ka hadhay marka waxaan tijaabin doonaa war kooban inaan idhaahdo alwafaa bilcuhuudi waalmawaahiiq waa in la dhammaystiro ama la oofiyo wixii ballan iyo heshiis iyo ballanqaad ah alcahdu iyo walmiihaaqu iyo walwacdu luqal carabiya waa isku macno dhadhow yihiin culimmadu markay sharxaysana shuruuxaan kala fogeyn cahdigu waa heshiis waa ballan miihaaquna waa isagiioo la adkeeyey bay leeyihiin ama dhaar lagu daray iyo wixii la mid ah wacdiguna waa isagoo yaboo huuna oo jaanib qudha qof qudha dhankii ka socda kuwa kale inta badan bayna tarafayn bay ka dhacaan bay leeyihiin alimaam araagib alasfahani kitaabkiisii la odhan jiray addaraa'ic ilaa makaarimi sharaa'ic waxa uu ku tilmaamaya uu leeyahay wafaagu akhu sidqi waalcadli weeyaan alqadr khiyaamada ama ballan furitaanka ama ballanka baxa oo caksul wafaa ah iyaduna waa akhu lkadibi waljuur buu leeyahy waljawr yacni wuxuu leeyahay wafaagu wuxuu walaallo yahay cadaaladda iyo runta qiimahay leeyihin oo kaleu leeyihi qadrigu ballanfurka iyo ballanka baxa na wuxuu la mid yahay buu leeyay beenta iyo dulmiga waayo wafaagu buu leeyay waa carabka iyo ficilkoo labadaba laga run sheego qadrigu ama khiyaamadu ama ballanka baxu na waa labada oo laga wada been sheega buu leeyahy ka hore waa labadaoo laga run sheego ka dambena waa labadaoo laga been sheego markaasuu wuxuu tilmaamayaa ballanku iyo cahdigu islaamka qiimaha uu ku leeyahay wafaaga bini aadamkuu ku gaar yahay buu yidhi qofkii waaya wafaaga dhammaystirka ama inuu ballanka sidiisa uga soo baxo heshiiska inuu sidiisa u fuliyo faqad insalaqa min alinsaaniya buu leeyahy waa qof bini aadamnimadaba ka baxay ka sidqa idan waxaanaynu leenahay hal la oofiyo ee ballanka iyo heshiiska ah ballanku wuxuu noqon karaa ballan laba qof u dhexeeya wuxuu noqon karaa heshiis laba qof u dhexeeya wuxuu noqon karaa heshiis bulsho u dhexeeya wuxuu noqon karaa heshiis dowladoo dhan iyo dadkeeda u dhexeeya wuxuu noqon karaa heshiis dowladda iyo dowlad kale u dhexeeya wax kasta oo heshiisoo la galo ama mid siyaasiya ha noqdo ama mid dhaqaale ha noqdo baax mushtar la gala ha noqdo mid shaqo ha noqdo qof shaqaala iyo ninkii shaqada siinaya ha ahaado mid qabiil ha ahaada iyo heshiis ay wada galaan waxoo dhan heshiis baa la wada yidhaahdaa waxoo dhammi waa cuhuud waxoo dhammi waa mawaafiiq ballan la galana waxa u weyn marka koowaadba ballanka ilaahay lala galay si awgeed buu ilaahay wuxuu leeyay wa awfuu bicahdi uufi bicahdikum waiyaaya farhabuun wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum walaa tanquduu alaymaan والmuufuuna bcahdihim idaa caahaduu wاladiina liamaanaatihim wacahdihim raacuun nusuustaasoo dhamme waxay sheegaysaa ballanka iyo qiimaha uu ku leeyay diinta islaamiga ah dadkana inta ballanka sidiisa u fulisa waa in yar ilaahay baaba qur-aanku leh wamaa wajadnaa liakarihim min cahd dadka intiisa badan intooda badan ballan lagama helin baa la leeyahy sidee ay wax u galeen umay fulinin carabtuna waxaabay ku mahmaahdaa acazu min alwafaa bay dhaaheen huwa acazu min alwafaa idan ballanku soomaalidu xataa dhaqankeeda waxay dhahaen ninkaa hebel qowl buu leeyahy qowl buu leeyahy waxa weeyaan waa qof waxa uu yidhaahda ay guntanto wixii heshiisee uu galo aan ka bixin waa qof loogu yimaado daacadnimada ah heshiiska uu saxeexdo inuu sidiisa u aqbalo qur-aankana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa cidda heshiisyada ka baxda inay tahay cid bini aadamnimada ka baxdaba ka warran qof bini aadamka intuu ka baxay xagga xayawaannimada u baxay ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy ina shara addawaabi cinda allah aladiina kafaruu fahum laa yu'minuun aladiina caahadta minhum uma yanquduuna cahdahum fi kulli mara wahum laa yattaquun waxaa dhulka kor socda dawaabta waxa u shar badan baa ilaahay yidhi kuwa ilaahay ka gaaloobay aan rumaynin waa ballankii ilaahay bay buriyeen waxay kaloo sifo looga dhigay aladiina caahadta minhum uma yanquduuna cahdahum fii kulli mara waa kuwa aad ballanka la gashay ee mar kastaba ballanka burinaya bini aadamnimadooda aad bay u liidataa hoos bay u dhacdaa meel aad u liidatay tagtaa islaamkuna ballanka sida loo ilaalinayo xad buu gaadhsiiyey qofka muslimka ah haddii gaala ay ku xadgudubto laakiin gaaladaasi heshiis lagula jiro in heshiiska la ilaalinayo wain istansaruukum fi اddiin facalaykum اnnasru ila calىa qowmin baynakum wa baynahum mihaaq ilaahay wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala haddii ay kaalmo diineed idin weydiistaan iyo inaa u hiilisaan facalaykum اnnasr dadka muslimiinta u hiiliya laakiin looga hiilin maaya baa layidhi kuwii ballanku uu idinka dhexeeyey kuwa heshiiska ku wada jirteen heshiisku qiimaha uu diinta ku leeyahay waxaa caddaynaya ilaahay subxaana wa tacaala ambiyada iyo awliyadiisa iyo dadka mu'miniinta abuu ku sifeeyey saa awgeed baa in ballanka la oofiyaa waa dhaqan nolosha ku fiican diintuna ay xoog u tilmaamayso saxaabadii iyo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxay ku caanbaxeen ballanka inay oofiyaan waana taasi sabab ka mid ah sababaha dadku ay si fudud ugu raaceen nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslimba warinayaan ee ibnu cabbaas uu warinayo abu sufyaan markuu hiraqal u tegey gaalkii u telinayey dowladdii byzantiyiinta romaniskii ayaa abu sufyaan ibnu alxarbi oo gaalaba la kulmay dabeetana nigo su-aalaa dhex maray si uu u hubiyo waraaq buu nebigu u diray waraaqdaasi ciddan ay ka timi bal inuu nebi yahay iyo inaanu ahayn buu rabaa inuu hubiyo wuxuu ka hubinayaa inuu ninkan taariikhdiisa iyo noloshiisa baadho waayo qofka beenaalaha ah iyo qofka isku dee dhaqan maaha nebigu waa dee qofka bini aadam u rusheeg badan ilaahay ku doortay ka beenta sheegaya kaa nebiga ahayna nebi sheegtayna dee waa dadba ninka u been badan dabeetana su uu weydiiyey dhowr iyo toban ah dhowr iyo tobanka su'aalood ee uu weydiiyey waxaa ka mid ahaa muxuu idin faraa wuxuu yidhi wuxuuna faraa salaada iyo sadaqada sidqiga runta iyo cafaafka dhowrsanida iyo alwafaa'u bilcahd wa adaa' ilamaana ballanka in la oofiyo ammaanadana in la guto hiraqal wuxuu ku yidhi markaa haadihi sifatu nebiyin kanaad sheegaysaa waa sifo nebi buu yidhi waxyaabuhu weydiiyey hiraqal abu sufyaan ibnulxarb oo markaa gaale wuxuu weydiiyey hal yaqdir ma khiyaamayaa wax ballanka intuu galo ballanka ma ka baxaa markaasuu yidhi laa kama baxo wakadalika alambiyaau warusulu laa yaqdiruun buu yidhi haddaba waa sidaa iyo rusushu ballanfurka ma yaqaaniin yacnii waa sifada lagu garto ambiyada calaamaadkooda koowaad waxaa ka mid ah inay yihiin dad ballanka fuliya ilaahayna qur-aankiisa abulambiyaa ibraahim markuu ammaanayey waxaa lagu ammaanay waa ibraahim aladii wafaa ibraahimkii oofiyey wuxuu ilaahay ballan la galay fa atammahunna ibraahimkii dhammaystiray baa la yidhi wax kastoo ballan oo ilaahay uu la galay ama amar iyo nahyo alla faray waa aqbalay bale xad buu gaadhay wiilkii qudhe uu gowrac oo aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sifaynayaa caynkaa wiilkiisii ismaaciil ahaana nebiyullaahi ismaaciil ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wadkur fi lkitaabi ismaaciil innahu kaana saadiqa alwacdi wa kaana rasuula nabiya nebi ismaaciil la sheeg baa la yidhi innahu kaana saadiqa alwacd mid ballankiisu waxa uu yaboohaa ama se uu ballan qaadaa ay dhab tahay buu ahaa baa ilaah yidhi wa kaana rasuula nebiya baa la yidhi waxyaabuu ballan qaaday isagana maxaa ka mid ee ah qur-aanku inoo sheegay satajidunii in shaaa allahu min asaabiriin aabbihii markuu yidhi riyaan ku arkay anigoo ku gowracaya maxay kula tahay wuxuu yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar wixii lagu faray yeel satajidunii in shaa allahu min asaabiriin waxaad i heli doontaa anigoo kuwa sabro ka mid ah yacnii wuxuu u ballan qaaday aabbihii inuu adkaysanayo sabrayo isla aayaadka ku xiga ilaahay inoogu tilmaamay inuu sabray falamma aslama watallahu liljabiin baa ilahay yidhi markay labadooduba isdhiibeen idan wasifada sifada ambiyada lagu yaqaanaa waa ballanka inaanay ka bixin waa sifada dadka ulul albaabka ee awliyada ilaahay lagu yaqaano innamaa yatadakaru ulul albaab aladiina yuufuuna bicahdi illaahi walaa yunqiduun aladiina yuufuun baa ilaahay ku tilmaamay waa kuwa oofinaya ilaahay cahdigiis ballankay galaan ballanka alle waa kuwa dhammaystiraya oo walaa yanquduuna almiihaaq marnaba ballanka aan burinaynin ilaahay markuu ammaanayay qur-aanka dadka loo yaqaano muttaqiinta ee saadiqiinta ah min sifaati almuttaqiina asaadiqiin waxaa ka mida buu ilahay yidhi waalmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu wاlصaabiriina fi اlba'saaءi wاdaraa'i waxiina اlba's ulaa'ika aladiina sadaquu wa ulaa'ika hum اlmuttaquun baa ilaahay ku tilmaamay waa kuwa ballanka oofiya hadday ballan galaan heshiis galaan waa kuwa oofiya ahlu jannaha firdowska sare dhaxlaya sifaadkooda marka ilaahay ka warramaya waxaa ka mid ahaa wاladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun waa kuwa ammaanadooda iyo wixii ay ballan qaadaan ilaalinaya baa la yidhi ulaa'ika aayaadka markay soo socdaan ulaa'ika hum اlwaariثuun aladiina yariثuuna اlfirdows hum fiiha khaaliduun fii suurati اlmacaarijna sidoo kale ilaahay ku tilmaamayaa ulaa'ika fii jannaatin mukramuun ulaa'ika fii jannaatin mukramuun idan waxaan leenahay ahlu jannaha meesha sare gala ambiyada awliyada saalixiinta sifada ay ku tilmaaman yihiin waxa weeyaan inay yihiin dad ballamadooda oofiya ballanka dadka buriya qur-aanku wuxuu ku tilmaamayaa sifo fool xun inay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima tafcaluuna lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquuluu ma laa tafcaluun war kuwa iimaanka laga helayo maxaa u odhanaysaan waxaydan samaynayn ballan iyo heshiis iyo iyobooh iyo wacdi maxaad u samaynaysaa aanad samayn doonin kabura maqtan cinda allah nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka ku soo arooray waxa uu ku tilmaamay astaanta munaafaqa saddexda astaamada ugu waaweyn inay ka mid tahay warkiisuu qofku been noqdo ballankiisuna uu buro wuxuu yabooha ama ballan qaado buriya wixii lagu aaminana khiyaameeya riwaayadda muslim waxay ku daraysaa xataa ha tukado ha soomo ha sheegto inuu muslim yahay ee kaasi calaamad nifaaq buu leeyahy waxaa kaloo nebigu uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeynka ku yaalla afar qofka laga helo munaafaqnimo waa ku ururtay waa munaafiq dhab ah ninka calaamad ka mida laga helaana calaamadihii nifaaqu ayuu ku jira nifaaqu waa nifaaq camaliya iyo nifaaq weyn nifaaqa weyni waa ka qalbiga galay caqiidada ku saabsan ee diinla'aanta ah nifaaqa dhaqanka galaana waa kuwa kanuu nebigu tilmaamayo waa qofka haddii la aamino wax khiyaama hadduu warramo been sheega idaa caahada qadar xadiidkii hore muxuu ahaa idaa wacada akhlaf kanina waa maxay idaa caahada qadar hadduu heshiis galo waa khiyaamaaye baa la yidhi waidaa khaasama fajar idan ayuha alxiba qofka muslimkii wuxuu heshiis gelaya waynu iska ilaaliyaa wuxuu doonaba ha noqdo wuxuu ballan qaadaya waynu iska ilaaliyaa qof waxa u ballan qaadin heshiisa la galin haddaanad fulinaynin weliba waxaan leeyahay ragga siyaasiyiinta ah wucuuddan beenta badan leh dadka loo ballan qaadaya aakhira waa isweydiinaya kanbaan samaynaya kanbaan samaynaya cirkaan caddaynayaado uu og yahayna inaanu samaynaynin waa ballanqaad beena oo diintu waxay reebtay ka mid a adigoo bannaan jooga maxaa kugu wada inaad dhibaatadan gasho qofka muslimka ah wixii uu af kaga dhawaaqo ama uu qoraal ku saxeexo waa inuu fuliyaa ee ballana mar haddaanay khilaafsanayn ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga wixii uu afkaga dhawaaqo ama uu qoraal ku saxeexo waa inuu fuliyaa ballamadu ballammadubay culammadu yidhaahdaan labay u qaybsamaan ballan ilaahay lala galo iyo ballamada bini aadamka lala galo ballamada ilaahay lala galay waa diinta oo dhan laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah markaad qiratay waxaad qirtay inaad ilaahay aqbalaysay nebi maxamedna aad raacisid ballankaasaad ilaahay la gashay dabeetana ilaahay wuxuu ina leeyay wawfuu bicahdii uufi bicahdikum war ballankayga fuliya kiinaan fulinayaaye wa bicahdi illaahi awfuu dalikum wasaakum bihi lacallakum tadakaruun aayaadkii la sharxayey habeenada tanba war ilaahay ballankiisa oofiya dalikum wasaakum bihi kaas baa ilaahay idin amrayaa idin farayaa lacallakum tadakaruun ilaahay wuxuu leeyay wawfuu bilcahdi in alcahda kaana mas-uula waxay dhahdaan inta badan ballanka ilaahay lala galo qofku laba dacfiyo ku dhaca uunbaa ilowsiiya inta badan dacfu daakira bay yidhaahdeen walidalik baa aayadda loo yidhi lacallakum tadakaruun iyo bay yidhaahdeen dacfu alcaziima oo iyana waatii aadam la yidhi falam najid lahu casma waxay waa labada mashkeladeeda inta badan ballanfurka keena cuhuuddu markaa ilaahay wuxuu ina leeyahy alam acad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayطaana inahu lakum caduwun mubiin waan icbuduunii hada siraaط mustaqiim ballankaasaya ilaahay la gallay markaynu dhabarka ku jirray waa la gallay waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calى anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna idan lama badan baa qur-aanku ka warramaya ilaahay la galay wixii ballanee ilaahay aad la gashay waa inaad fulisaa tusaale fududa aan tilmaamo tulaabulcilmi baa u badantiine ballamada ilaahay lala galay waxaa ka mid ah in aqoonta la faafiyo waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaas walaa taktumuunah ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala miihaaq baa laga qaaday waa ballan dhaari la socoto kuwii kitaabka la siiyey latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunah inaa la caddaynayo oo dadka loo caddaynayo aan marnaba laga qarinaynin ballamada lala galay ilaahay waa badayin in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum bianna lahum اljanna yuqaatiluuna fi sabiili اllahi fayuqtaluuna wayaqtaluun wacdan calayhi xaqan fi اltawraati waاlinjiili wاlqur'an wman أwfىa bcahdihi min allah fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawz alcadiim waman awfaa bicahdihi min allah baa ilaahayna leeya intuu soo tilmaamay waana kii nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wax la oofiyo ilaahay ballankiisa iyo deymihiisaa ugu fiican gabadhii tidhi hooyaday waa dhimatay waxaanay ku nadartay inay xajto ee ka xajaa nacam xujii canha ara'ayti low kaana calaa ummiki daynuna kunti qaadiya qaadiyatan iqdulu nebigu calayh salaatu wasalaam qallee buu yidhi ka oofi faallahu axaqu bilwafaa qur-aankana ammaan baa ugu sugan dadka qumanaada ee ballanka ilaahay la galeen ku qumanaada oo ilaahay muxuu quraanka ku yidhi min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila mu'miniinta waxaa ka tirsan rag ka run sheegay wixii ay ilaahay u ballan qaadeen anas ibnu nadar iyo ragga la mid ah wixii ay ilaahay u ballan qaadeen ka run sheegay waxaa ka mida kuwa sidaa ku dhintay iyo kuwa sugaya oo aan waxba beddelin ee jidkaasi ku sugan ballanku iyo qofka ka run sheega abilcaas ibnu rabiic oo nebiga calayhi salaatu wasalaam inantiisii zaynab ha qabay muxuu nebigu ku ammaanayay xadaanii fasadaqanii fasadaqanii wawacadanii fawafaa lii buu nebigu ku ammaanay cuhuudda dadka u dhaxaysa markaynu iyada u nimaadno wakhtigaa koobane cuhuudda bini aadamka u dhaxaysa yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud baa ilaah yidhi war kuwa iimaanka laga helayow waar fuliya wixii caqdiya wixii kontraaga wixii heshiisa wixii ballana ee aa ballamada bini aadamku waa tiro badan yihin maalan ballanka iyo shuruudiisaba in la oofiyo nebigu wuxuu ku tilmaamayaa xadiidka bukhaari ku yaalla axaqu shuruud an tuufuu bihi ma staxlaltum bihim lfuruuj bihi lfuruuj kuwa ugu xaq mudan in la fuliyaa waa wixii aa ku xalaalaysateen qabiltuda markaad lahayd ee gabadha muslimadda lagugu daray waxaad qabiltu lahayd inaad fuliso waa shuruuda ugu weynee lagaa rabo qadriga bini aadamka iyo baa waxaad la gashay inaad fulin weyda waa dhaqamada ugu liita saa daraadeed baa ilaahay ku tilmaamaya fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum baa ilaahay yidhi wajacalnaa quluubahum qaasiya nimankii yuhuud ahaa maxaa la yidhi fabimaa naqdihim miihaaqahum burintay buriyeen ballankoodii ayaa lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya ayaa ilaahay lacnadiisu ku dhacday oo qalbi engega waxaasaa ugu wacan dee duul badanoo inaga tirsan oo ballankay galaanba buriya iyaga miyaan lacnada iyo qalbiyenkiku ku dhacaynin markaas reer banu israa'iil kama qabiil fiicnid iyagaaba dhowr nebi ku abtirsada nebi yuusuf iyo nebi yacquub iyo nebi isxaaq iyo nebi ibraahim iyagaaba ambiye ku abtirsada hadday qabiil qabiil tahay laakiin dhaqankoodii baa kan keensaday ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa isagoo burinta la buriyo ballamada lagala foolxumadeeda uu tilmaamayo aladiina yanquduuna cahd allahi min bacdi miihaaqihi wayaqطacuuna maa amara allahu biha an yuusala wayufsiduuna fi lard ulaa'ika hum lkhaasiruun baa ilahay ku tilmaamay bale qur-aanka ilaahay wuxuu ku sifaynayaa markii la tilmaamay mujtamacii alsaadiqiina almuttaqiinku inay yihiin kuwa ballanka oofiya almukhaadiciina alkaadibiinkuna inay munaafiqiyiin baa ilaahay tilmaamaya saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy faacqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yowmi yalqowna bima akhlafu allaha maa wacaduuh ilaahay subxaana wa tacaala qalbiyadooda nifaaqnima la dhigay sababtu waa maxay inay buriyeen wixii ay u yabooheen ayuha alaxiba aan soo koobno bini aadamku tusaalayaashu wax ku fahmaa dhowr tusaale oo siiradii saxaabadii ka mid aan tilmaamno iyo nebiga salaatu wasalaam dhaqankiisii nebigu calayhi salaatu wasalaam horta ballamada markaynu ka warramayno ballanku waa isku mid inaad gaal la gasho inaad munaafiq la gasho inaad muslim la gasho inaad weli la gasho waa isku mid arkani waa iska gaale ballankiisa buri ma jirto gaal iyo muslimba qofka muslimkii hadduu ballan galo qofka muslimkii inuu qowl leeyaa laga rabaa sidaa awgeed aan soo qaadana qadiyaddii sulxu lxudaybiya sulxu xudaybiya nebigu calayhi salaatu wasalaam heshiis buu la galay qisada inagoo iyadoo kooban heshiiskiiyoo la qorayo oo la rabo in la qoro oo suhayl ibnu camar saxaabiga la odhan jiro markaa gaala iyo nebi moxamed wada qoranayaan heshiiskii ayaa waxaa yimi abujandal suhaylnimuu dhalay gaalkan markaa wax qoraya miduu dhalay oo muslima oo maka lagu xidhay oo salsaladihii iyo wixii soo goostay oo toorjarkii iyo tacdiibkii uu ka muuqdo ordaya soo galay suhayl ibnu camar wuxuu yidhi heshiiskii waynu gallay weli maynan qorin maye waa gallay buu yidhi saa awgeed kaasaa ugu horreeya waxaan ku heshiinno heshiiska waxaa ka mid ahaa hadday quraysh mid muslimi ka soo baxsada in loo celiyo hadda waa muslim quraysh soo baxsaday in dib loogu celiyo ayaa heshiiska ku jiray toban qodob ayuu ka mid ahaa dabeetna wuxuu yidhi waxaan heshiiskugula galo kan baa ugu horeeya kaa haddaad fulisana heshiiskeenna wuu jiraya addi kalena ma jirayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi anjisni kan ii ogolow ii fuli halkay reer xamarku iga qallee odhan jireen kan wax kasta uu unii sii daa nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam waa diiday suhayl ibnu camar kaa sii maayo buu yidhi kanbaa ugu horeeya heshiis waxaynu ku gallo dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi isbir waxtasib waar sabiroo ilaahay dartii xisaabsan waxaa kugu dhacayo iska nuqa baa la yidhi waa qayliye magaaladaa laygu celinayaa buu leeyay anigoo madiintayda in layga fidneeyaabaa rabtaan waa maalintii cumar hadalladu ka dhaceen waxaan uga dan leennahay lama odhanin maslaxada muslimiintu xaggay ku jirtaa iyo ninkan muslimkaee miskiinka ah la soo daayo waxaa la yidhi heshiis la galay ha noqdo mid ka si adagaan tilmaamno abu busayr abu basiir abu basiir saxaabiga kaloo la odhan jiray ayaa isna soo baxsaday madiine markii la yimiba weyse soo taagay isagoo baxsiya isna quraysh ka soo cararay qurayshi laba nin bay ka soo daba direen ha la soo celiya bay yidhahdeen isna ballankeenni baa sida ahaa labadii nin baa yimi dabeetna waxay dhaheen ballankeennu wuxuu ahaa in la soo celiyo ninkana wuu soo baxsaday celi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam basiir buu u yeedhay waxa la yidhaha basiirow noqo magaaladaa laygu celinayaa buu yidhi waad ogtahay buu yidhi inaynu heshiis gallay heshiiskana kama baxno noqo abu basiir waa aqbalay mar haddii nabi moxamed leeya noqo labadii nin soo raacay xulayfa meelaha markii la marayey ayaa iyagoo timir cunaya waxun buu mid seefta ka qaado mid buu madaxa ka jaray kii kale oo ordaya ayuu soo geliyey madiina nebigu markuu arkay buu yidhi kani balaayo arag nbabaqayaa dabeetana abu busayroo daba xiimaya soo galay nebigu wuxuu ku tilmaamay miscaru xarb inuu yahy almiscar waxa la yidhahaa qorigan dabka lagu walaaqo ee lagu shito kani yacnii waa dabbu walaaqayaa buu nebigu tilmaamay inaan markaa wuxuu fahmay abubasiir in haddana la celin doono haddii mar kale la yimaado in la celin doono madiine buu iskaga baxay xeebtuu tegey halkaa xeebtuu iska degay abujandalkii baa soo baxsadoo isna xeebta yimi rag kaleoo maxaabiis ahaabaa ka soo daba baxsaday kontoneeyay isku soo gaadheen ilaa dhowr boqol bay gaadheen baa lagu tilmaamaa dabeetana quraysh bay u galeenba halkaasi safaradoodii iyo wixii dhan markii dambe quraysh baa dalbatay nebiga ka bariday qodobkaa buri waa cafinaynaa qodobka ah nimankaa soo xarayso ha soo noqdaan nimankani mar hadday nebiga ka tageen isagu kama mas-uula waxay geystaan waa ka baxeen magaaladii uu nebigu xukumayey meel aanu nebigu xukumin bay iska tageen halkoodaasay gaalo isku hayaan dabeetana waxay dalbadeen in la soo celiyo labada qisaba waxay tilmaamayaan heshiiska la galaa siduu u adegiyey saasii daraaddeed baa ilaahay qur tilmaamaya wain istansaruu hadday idin kaalmo qolaa ah, heshiis la gasheen taasi kuma jirta baa la yidhi qiso saddexaad aan tilmaamno oo ku saabsiisan dagaalkii beder dagaalkii beder xudayfa ibnulyamaan iyo aabbihii kamay qeybgelin wuxuu leeyahay sababtii uga qayb qeybgeli waayey buu tilmaamaya iyagoo soo socdo soo hijrooday ayaa ciidamadii quraysheed ee dee dagaalka u safnaabaa meel dhexe ku qabtay xaggaa ku socotaan bay yidhahdeen waxay yidhahdeen madiina ballan noo qaada bay yidhaahdeen inaydan inaa madiine ku socotaan oo aydan nebi moxamed la dagaalgelaynin soo raacinin ciidankiisa calayhi salaatu wasalaam ballankii bay u qaadeen dabeetana waa la sii daayey waa iska socdee nebigii bay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii nebigu ciidan ma haysto dhowr boqoloo nin buu wataa dagaalku dagaalkuma talagelin halkan kun nin ayaa maraya isla markaa iyagu ma hubaysna saxaabada tani oo dee jidgooyo yar bay ku talagaleen qoladanina dagaalbay kusoo tala gashay oo hubkoodii dhan waa wataa waa maalintuu nebi maxamed ilaahay baryay lahaa ilaahu intaa haddii maanta aada halaagto dunida dib lagugu caabudi maayo saxaabada yareed buu tilmaamaya ilaahu intaasi maanta hadday iga dhimato halaagsanto yacni diintu ay dabar go buu tilmaamaya sidaasuu rag ugu baahnaa haddana markii uu u yimi xudayfa nulyan iyo aabbihii warkii ay u sheegeen wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam insarifa iska taga nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim saxiixu muslim buu xadiid ku yaallaa labada qiso horena bukhaarigay ku yaalliin waa axaadiid saxiixa calaa kulli xaal iska socda buu nebigu yidhi ballankoodan u oofinayaa ilaahayna waan u tala saaranayaa ballanku ballan dirqiyaa buu ahaayoo lagu ikraahay maca daalik nebigu wuxuu rabay ballan muslim galay inuu sidiisa inuu sidiisa u fulo inaan marnaba muslimiinta lagu calaamadin heshiis ay galeen inay ka baxeen ama heshiis ay galeen inay burinayaan inaan marnaba lagu calaamadin waxaad umalaynaysaa xadiiskii abi raafic ee abu daawuud ka warinaya saxiixa ah iyo nasaa-iba baan inuu ku yaallo sheekh alalbaanine saxiiba ku tilmaamaya quraysh baa soo dirtay oo waraaqu soo dhiibtay wuu u yimi intay heshiiskii wax qalqaldeen ayay u soo direen farriina ay rabaan inay sheegaan inaanay heshiis ka bixina waxaa qaldamayna in la cafiyo dabeetana markii waraaqdii keenay ayuu abiraafic wuxuu yidhi naftayda markii hore muslimaan hayn laakiin iminka waan islaamay dee nimankii ku noqon maayo nebigu wuxuu yidhi ballankoodan fulinaya noqo hadday islaamnimadu kaa dhab markaad xaggaa tagto intaad islaamto ha dhow hijrood haddaad laakiin anigu ballankii baan fulinayaa innii laa ukhisu bilcahdi buu nebigu yidhi cahdi ballanka ma buriyo ee ballanka sidiisu ahaanaya waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii ballan galay wuu fuliyey bale saxaabadu waxay isku dayeen ballanqaadyaduu nebigu galay markuu nebi moxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam kadib inay oofiyaan oo nebi moxamed ballan uu galay inaanu marnaba burin oo waa maxay jaabir ibnu cabdillaahi baa wuxuu yidhi nebigaa wuxuu igu yidhi low qad jaa'a maalu lbaxrayni qad ucii qad actaytuka hakada wahakada wahakadaa buu nebigu yidhi haddii xoolihii baxrayn ayay yimaadaan jaabirow waan ku siinayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa buu igu yidhi buu yidhi saddex jeer buu nebigu gacanta tilmaamay buu yidhi inuu wax isiinayo dabeetana xoolihii baxrayn oo aan imanin buu nebigu geeriyooday markay xoolihii baxrayn wakhtiguu amiirka ahaa abubakar ayay xoolihii yimaadeen abibakar baa istaago wuxuu yidhi man kaana lahu cinda rasuuli illaahi ciddatun aw daynun falya'tina wararkii nebi maxamed uu ballan u qaaday ama dayn ku lahaayow noo kaalay buu leeyahy abibakar wuxuu rabaa inuu fuliyo haddiiba uu nebi maxamed ballan cid uunu qaaday calayhi salaatu wasalaam oo yidhi waxbaan ku siin doonaa inaanay marnaba beenoobin nebigoo geeriyooday marka wuxuu leeyahy ninkii ballanuu nebi maxamed u qaaday ama se dayn ku lahaa noo kaalay jaabir ibnu cabdilaahi baa u yimi waa wuxuu yidhi nebigu wuxuu igu yidhi haddii xoolahaasi kuu yimaadaan sidaa iyo sidaa iyo sidaasaan kuugu xantoobin doonaa kaalay buu ku yidhi dabeetana abibakar xoolihi buu xantoobiyey markaasuu u dhiibay tiri baa la yidhi waa la tiriyey markaasaa la yidhi waa shan boqol bay noqotay markaasuu yidhi laba gooroo kaloo min shan boqolna ka qaada haddaba haddii lagu yidhi sidaa iyo sidaa iyo saddex goor baa lagu xantoobinaya hadii lagu yidhi xantoobadaa tirso oo wixii ay kuu noqoto saddex laabkeed qaado saxaabaddu markaa waxay ahayn dad fuliya waxay ballangalaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy almuslimuuna calaa shuruutihim muslimiintu waa wixii ballan ay galaan tusaale haddii qof shaqaalaha kontrag uu saxeexo waa inuu qofka shaqaaleyna fuliyaa ninka loo saxeexayna waa inuu fuliyaa dowladdu hadday ballan gasho waa inay fulisaa waxay distoorka iyo qawaaniinta ku qorteen ee aan khilaafaynin sharciga islaamiga waa in la fuliyaa madaxweynaha la dhaariyey wasiirka la dhaariyey dadkan la wada dhaariyey waa ballan dhaar lagu daray waa ballan waa mawaahiiq bay noqdeen waa cahdi dhaarna lagu sii daray weliba waa in la fuliyaa haddii la fulin waayo kuwii bay noqonayaan uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam idan qofka muslimka ah ha ka digtoonaado ballamada uu gelayo mid dowladeed ha noqoto mid shicib ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid ballanqaad ha noqoto mid qabaa'il ha noqoto qabaa'ilkan mar walba intay heshiiska galaan burinaya noocan nifaaqaabay ku dhacayaane nebigu tilmaamayo noocan cadhada ilaahay ku dhacaysa fa bimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum baa ilaahay yidhi ballankooday buuriyeen daraaddeed baa lacnadu ugu dhacday qalbi engagu ugu dhacay idan suldaan ahaw ama caaqil ahaw waxaad ballan saxeexday waa inaad fulisaa madaxweyne ahaw wasiir ahow wixii aad ku dhaaratay waa ballane waa inaad fulisaa qof muslimoo caadi ahaw wixii aad ballan gashay waa inaad fulisaa dadka muslimiinti waa inay bartaan heshiisku iyo ballanku inuu diinta islaamiga wax weyn ku yahay xataa haddaad gaal la gasho u fiirso riwaayad ama axaadiistaan aan akhrinaya waa ballamo gaal lala gala bay ahaayeen haddii muslim loola gala maxaad u malaynaysaa markaa haddaynu ka warannay ballamaduu gaalada la galay siduu nebi maxamed u fuliyey calayhi salaatu wasalaam oo weliba la fulinayay iyadoo dadkaasi dad dhibi haysata ay yihiin muslim dhibi haysato lagu fulinayay ballamaday dadka muslimiinta caadiga galaan muxuu yahay waxaad mooddaa inay dhaqan iska noqotay qofka siyaasigii inuu buriyo inay dhaqan iska noqotay qabaa'ilku inay buriyaan inay dhaqan iska noqotay shirkadaha baacimushtarku inay buriyaan inay dhaqan iska noqotay dadka caadiga inay buriyaan xataa inay noqoto qofka raba inuu ku yidhaahdo ballan dhabaan kula galaya war hadda ballankaygu kii soomaalida maaha inuu ku yidhaahdo goormaynu isu nimaadnaa wakhtiga ballan soomaali hadda ma aha kaanamaa ballan soomaaligu uu been soconaysa yahay halkuu qof muslima ballankii ka ahaan laha waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo ballankii gaaladu ninkaasi leeyahay war ma gaal baa ballan loo muslim baa ballan laga waayey waa diinla-aande haddii la yidhahda gaalkaa ballan leh oo muslimkaa ballan laga waayo waa diin la'aan sida awgeed wakhtigii salaadka waa gaadhaye waxaynu ku koobaynaa nusuusta qur-aanka ah ee ballanka ka warramaysa ama ka ilaahay lala gala ha noqdo ama ka bini aadamka lala gala ha noqdee aad bay u adkaynaysaa dadka fuliya aad bay u ammaanaysaa ambiyo iyo saalixiin iyo awliyada ilaahay baa lagu tilmaamaya aakhirana jannada firdowsa firdowsi laclaa iyo jannada kuwa mukramka oo lagu karaameeyey baa lagu tilmaamaya dadka buriya ee ballamada buriya aakhirana nebi maxamed wuxuu yidhi iyadoo calan dabada ay ku wataan liwaaulqadri la ydhaha carabta dhaqankooda waxaa ahaan jiray markay sanadkii mar isugu yimaadaan suuqyadoodii iyo cukaad iyo meelaha calamaa la taagi jiray calan cad dadka ballanka ka baxa baa la taagi jiray waxaa la odhan jiray reer hebel ballankay qaadeen oo dhan way fuliyeen calan cad baa la taagi jiray calan madowna waxaa loo taagi jiray reeraha inta ballanka ka baxda calan madow bay taagi jireen sida imaamu qurtubi uu soo naqlinayo maadaama calan cad iyo calan madow la taagi jiray aakhiro toodii baa ilaahay ugu tilmaamo waxaa la yidhi aakhiro kuwa qaadirinta qadriga sameeya waxay imanayaan iyagoo dabada calan looga taagay dabada adigoo calan ku wata ayada aakhiro imanaysa la yidhaha liwaau lqadr calankii kuwa buriya heshiisyada ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaana wa tacaala inaynu dad muslima uu inaga yeelo oo ballanka sidiisa u fuliya heshiiska sidiisa u fuliya heshiis kasta uu galay gal iyo muslim ciddaad doonta la gale inaad heshiiska sidiisa loo fuliyo slى اllهma عlى mxamd وعlى alih وصaxbi وsلم والxamdu لlah رb العaalamiin جزah اllah khayra شhaykhana sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana allah ugu daro kulley caawa intaasay muxaadaradii inoo joogi doontaa in sha allahu tacaala waxaan u mahad celinaynaa sheekha jazaahu allahu khayran mar labaad iyo mar saddexaadba dhammaan dadka ka soo qayb galay muxaadarada dadka sida tooska ah warbaahinta u baahinaysay dhammaantood waa mahadsan yihiin ehm, waxaa dad badani codsanayaan in loo duceeyo oo ay leeyihiin sheekhu ha noo duceeyo iyo jamacu ehm, qur-aankaa nagu adag carruurta inna loogu duceeyo dad xanuunsanaya ehm, insha allahu tacaala intabaa sheekhaan ku wareejin doonaa waxaa habeen dambe aynu soo gebagabayn doonaa taxanaheennii muxaadaraadka ahaa inoo socday iyo gunaanadkii iyo gebagabadii iyo su'aalaha wixii aad soo weydiiseen aad soo qorteen insha allahu tacaala wixii dhimanna kolley imaamka ayaa lagu soo hagaajin doonaa intaas ayaan kaga baxayaa sheekhaan kelmadda u dambaysa baaraka allah fiikum eh, bismillaah horta ducada inay kalsoonida ilaahay ku qabnaaba habboon oo qofka muslimkii ah, hadduu si dhaba ilaahay u baryo ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu aqbalayo habeenkii kac weysayso tuko ilaahay bari subxaana wa tacaala adigoo yaqiinsan in ilaahay aqbalaya ducadaada ilahay uu ka aqbalayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacala inuu dembigeenna dhaafo dembigii waalidkeen dhaafo intii muslimee dhimatay alla u naxariisto inta nool xaqa alla waafajiyo cid waliba waxay ka cabanayso in alla ka faydo wixii khayr ugu jirana in alla waafajiyo sala allahuma calaa muxamedin wala alih w saxbi waslem رأيتك تهوى غياب البصر وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر